bana walxamdu lilah calaa kulli xaal maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii afraad kun afar boqol saddex iyo soddon taariikhda hijriga ah oo waafaqsan sagaal iyo tobankii bishii saddexaad laba kun labiyo toban waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabka la yidhaahdo alwajiiz fii usuuli اlfiqhi waxaana alifay oo qoray sheekh adictor cabdikariim zaydaan ilaahay ha ka abaaliyo marka wajiiz hore u lahaana waataynu saarayno alwajiiz fi sharxi alqawaacid alfiqiya dhowr wajiiz oo kale oo magacyada wataana waa jiraan laakiin waa wajiizka fi usuuli اlfiqhi ee uu qoray الشheekh الدكتور cabdikريم زaydاn labada midna inaguma cusba oo tarjamada sheekhu inaguma cusba oo tiraba laba kitaab oo kutubdiisa ka mida baynu soo dhignay oo alwajiiz بشharxi الqawaacid الفiqiya iyo nidaam الqضاء fi الشhراعة الإسلاamiya usuululfiqina fiqina inaguma cusbaa oo ilaa saddex kitaab ayaynu ka soo dhignay oo aynu mid walba wax kaga soo tilmaannay oo aynu kaga soo hadallay haddii aan waxooga yar uun tarjamo yar oo gaaban uun sheekha aan runtii ku sameeyo waxaa digtoorka cabdikariim zaydaan oo ku dhashay bakhdaad caasimadda ciraaq taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol toddobiyo tobankii hadda waxa weeye shan iyo sagaashan jir xata al'aanna waa mudaris sida aynu tilmaami doonno oo waxbuu dhigaa qur-aanka akhrintiisa waxa uu ka bilaabay meelihii kitaabkii lagu baran jiray qur-aanka ee madaariska ahliga ahaa ee ciraaq daraasadiisii hoose iyo haanawigaba wuxuu ku dhammaystay baqhdaad halkaasoo uu xuquuqda ku darsay uu kulliyadna kaga baxay jaamacadda baqhdaad intaa kadib macad ay ashreeca alislaamiya lahayd oo jaamacatu lqaahira ahayd ayuu galay waxaanu ka baxay kun sagaal boqol labiyo lixdankii bimartabati sharafi اluulaa waxau ku takhasusay fiqiga islaamiga waxaan u daalacday maraajic muhiima ah. siiba kutubta sheekh islaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnu qayb iljawsi manaasib fara badan ayuu ka qabtay ciraaqi iyo dabadeedaba wuxuu markaa ustaad ka noqdayaa shareeca alislaamiya qismigeedana uu ra'iis u noqday bikuliyati alxuquuq kadib waxa uu haddana noqday ustaadka shareeca alislaamiya bikuliyati alaadaab oo ayana jaamacadda baqhdaad ahayd waxaa kaloo ayana uu madax ka noqday kuliyata daraasaat alislaamiya oo ayana baqdaad ahayd hadda waa ustaadka ashareeca alislaamiya biqismi daraasaat alislaamiya iyo daraasadda maajisteerka bijaamicati sancaa jaamacadda sancaa ayuu hadda markaa ustaad iyo mudaris uu ka yahay ilaa hadda isagoo shan iyo sagaashi jira ayuu saa markaa daraasadii u wadaa ishaadaad fara badan ayuu sheekhu leeyahay muctamaraad iyo nadawaad fara badan oo fiqia ayuu ka qayb galay ilaa iminkana ka qayb galaa waxyaalaha markaa fikirka ninkan yani ama sheekhan ama dictoorkan ka sooca kuwa kale waxaa ka mid a ah laba cilmi ayuu markaa ikhtisaaskiisu u yahay xuquuqda iyo ashriica alislaamiya majliska almajmac alfiqhi alislaami rabidat alcaalami raacsanna codwi iyo xubin ayuu ka yahay mu'alafaad fara badan iyo nashraad ayuu leeyahay aada u qiimo badan kitaabka ugu qiimaha badan kutubtigiisa ee uu kuna gaadhay baa la yidhi ama ku helay jaaisatu melik fahad malik faysal jaaisatu malik faysal waa kitaabka loo yaqaano almufasal fi axkaami اlmar'a wاlbeyt اlmuslim waa kitaab koob iyo toban mujalad buu ku daabacan yahay waa iska mawsuuca fiqiya weeye oo markaas fiqiga si caam ah iyo madaahibta markaas uuga waramo waa kitaab madbuucah oo aad iyo laxaad u qiimo badan koob iyo toban mujalad ayuu ku daabacan yahay kutubtiisa qiimahana kitaabkana ka mida hadda aynu ku tala jirnay inaynu dhigno labadaa kitaabee midna wax yar inooga harhsan yahay ee nidaam alqadaa fi shariica alislaamiya ka mid a laba cashar meelahaas inooga harhsan midna uu yahay alwajiiz fi sharxi alqawaacid alfiqhiya kitaab aada u qiimo badan ayuu leeyahay oo la yidhaahdo uu kaga hadlayo assunan alkowniya abaadu qiimo badan weeye kutub kaloo fara badan oo hadda aynaan waxba badan ka tilmaamaynin na waa leeyahay iskaga soo gudub usuul fiqina wax badan baynu muqadamo ama aynu hordhac u samaynay intau isagu inoo samayn doono ayaa inaga filan muqadamatu dabcat aljadiida waa muqadamada ay leeyahay dabcadda cusub bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa wasalaatu ammaan allah ammaano iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidina muxamedin sayidgeeni moxamed ahaa korkiisa ahaatay wa aalihi wa aalkiisii asxaabtiisina ahaatay ajmaciina dhammaantoodba wa bacdu buu yidhi intaa kadib fa haadihi tani hiya abcatu ljadiidatu اluulaa waa dabcaddii cusbayd ee ugu horreysay likitaabi alwajiiz fi usuuli lfiqhi kitaabkayga alwajiiz fi usuuli lfiqhi la yidhaahdo waqad zidtu fiihi waxaanan ku kordhiyay buuli fi hadihi طabca faslan jadiida fasl cusub ayaan ku horiyay bicinwaan alkhilaaf الsharيca اlislaamiya fasalkaa dhanaya alkhilaaf الsharيca اlislaamiya cinwaankaasaan ku kordhiyey lcalaaqatihi calaaqada uu la leeyahay iyo xidhiidhka uu la leeyahay dartii bifasli ijtihaadi fasalka ijtihaadka wa fasli taqliid iyo fasalka taqliidka wa bihadii ziyaada ziyaadada darteed ayaa saara wuxuu noqday cinwaan lbaabi araabic baabka afraad cinwaankiisu wuxuu noqonayaa min kitaabi almushaar ilayh kitaabkaygaa la ishaaray macnaa kitaabka aan ishaarayn tilmaamay kamaa yaati albaab raabic buu noqonayaa alijtihaad wاltaqliid wاlkhilaaf الsharca alislaamiya wayakunu اlfasl اlأwl wuxuu noqonayaa fi اlijtihaad wاlfasl اthaanina lلtaqliid wاlfasl اthaalithuna lilkhilaaf sidaasuu markaa noqonaya marka horena alijtihaad wa taqliidun buu ahaayo fasl ijtihaadka iyo fasl taqliidka ayuunbuu ahaa laakiin hadda fasalkaas saddexaad ee khilaafka ah ayaa ku soo biiray wa sala allahu calaa sayidina muxamadin wa cala aalihi wa saxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin markaa fasalka ma laha nusakha magaalada yaalla in badanoo ka midi sidaa daraaddeed yani waa inaad eegtaa inuu intaasi ay ku qoran tahay waxaana qoray hadalka doctor cabdikariim zaydan almualif sanca ayuu ku qoray koob iyo tobankii bishii tobnaad ee laba kun iyo afar ayuu qoray uu dabcaddaa sameeyey muqadamati dabcati luulaa dabcaddii ugu horeysay muqadamadii hordhaca u sameeyey bismi illahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ali araxmaani naxariista markaas caamka alahaa alraxiba lii naxariista joogtada ah ee gaarka lahaa magaciisa ayaan ku bilaabaya alxamdu baa lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alih rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda ahaa ka isagu maaligooda ah isagu maamulaya e wasalaatu ammaan alla ammaanayo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidina muxamedin sayidkeeni maxamed aate wa calaa aalihi wa saxbina aate ajmaciina dhammaantoodba wa bacdu intaa kadib buu yidhi waxaa mid kasta ku bilaabay ilaahay magaciisa waxau ku xigsiiyey ilaahay mahaddiisa waayo kitaabka ilaahay ayaa sidaas ah uu ku dayanayaayoo bisikaana ku bilaabma alxamdulillah ku iyo axaadiis ku soo aroortay awgeed wuxuu hi fa fuqahaa shareeca alislaamiya fuqahada iyo nimanka aqoonta dheeraadka ula shareecada islaamka raximah llahu tacala ilahay u naxariise wadacuu lanaa inaga waxay noo dejiyeen cilman jaliila alqadri oo qadarkiisu uu sarreeyo cadiima alfaa'idati oo faa'iidadiisa badan tahay laa mahiila lahu oo wuxuu dhigma aanay u sugnaanin cinda umami alardi dhulka ummadihiisa agtooda wuxuu dhigmaani jirin qaatibatan ayagoo dhan laa fi lqadiimi hore walaa fi lxadiidi iyo dib iyo cusaybtoona de arrinkaasina waa cilmu usuul fiqhi weeye wa kaana algaradu ujeeddaduna waxay ahayd min wadcihi dejindiisa iyo wa binaa'i sarxihi sartiisa dhisitaankeeda wa tawdiixi macaalimihi wadooyinkiisa caddayntiisa wa jawaaminihi iyo dhinacyadiisa wa macaanihi iyo macnayaashiisa khidmat alislaami islaamka in loogu adeego oo xaggee looga adeegaya can ariiqi fahmi kitaab illahi wa sunnati rasuuli sala allahu alay slam wadada ah in la fahmo ilaahay kitaabkiisa sunnaha rasuulka iyo wa istinbaat alaxkaami axkaamta oo min nusuusiha lagala soo baxo min nusuusihimaa nusuustooda lagala soo baxo iyo wa min almasaadir almuctabarati masaadirta kale iyo meel aroorada kale ee loo itibaariyey ee la ictibaariyey lagula soo baxo fii dawi qawaacidi wa macaani hada alcilm iftiinka iyo uu leeyahay qawaacidda iyo macaanida hada alcilm cilmu usuul fiqhi waxa uu leeyahay sheekhu fuqahada iyo ragga aqoonta dheeraadkaa ah leh shareecada islaamku waxay inoo dejiyeen cilmi qadarkiisu aada u sarreeyo faa'iidada laga helayaana ay weyn tahay waxu dhigmaa oo la midina aanu jirin marka loo eego aqoonta iyo cilmiga ay ummadaha dhulkan ku nool ama soo maray ay lahaayeen dhammaan kuwii hore iyo kuwa hadda joogaba fi lqadiimi xilligii hore wala fi iyo xilliga cusub yacni xilli hore iyo xilli dambe ummadihii dhulkan soo maray cilmi aan wuxu dhigma aanay lahayn ayay innaga inoo dejiyeen waana cilmiga loo yaqaano cilmi usul fiqhi haddaba ujeeddada laga lahaa buuhi min wadcihi dejitiisa wa binaa'i sarxihi asar waxaa la yidhaahdaa albinaa alcaali waa dhiska dheer baa la ydhahda ama qasriga dheer baa la yidhaahdaa marka dee qoridiisii iyo habayntiisii baa waxay markaa ka dhigayaan sidii markaa qasri la dhisay oo halkaa markaa la taagay oo dabeetana daruuraha ka gelayaan ayay ka dhigayaan dhisidiisa iyo sarxigiisa iyo sartiisa dhisideeda iyo macaalimtiisa iyo waddooyinkiisa caddayntiisa iyo dhinacyadiisa kala duwan iyo macnihiisa waxaa ujeeddada laga lahay ahayd in islaamka loogu khidmeeyo oo loogu adeego oo seeba loogu khidmaynayo loogu adeegaya dee waxaa la doonayaa in lagu fahmo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha rasuulka iyo in axkaamta lagagala soo baxo nusuustooda labadooda mas kitaabka iyo sunnaha nusuustooda in axkaamta lagala soo baxo iyo weliba masaadirta kale meelaha kale ee markaa iyagana wax laga qaato ee muctabarka ah ee sidaa dee ijmaacii iyo qiyaaskii iyo iyadoo qawaacidda uu cilmigani leeyahay la iftiinsanayo iyadoo macaanida uu cilmigani leeyahay dee lagu soconayo la qaadanayo faina fuqahaءa shareicati lislaamiya raximah اllahu tacaala wadacuu lana waxay noo dejiyeen cilman jaliila alqadri qadarkiisu u wen yahay cadiima alfaa'idati oo faa'idadiisu ay badan tahay laa mahiila lahu oo wuxu dhigmaa aanu jirin cinda umami اlardi dhulka ummadihiisa agtooda qaadimatan dhammaan laa fi lqadiimi hore walaa fi lxadiisi iyo dibtoona daalikaasi waa cilmu usul fiqi weeye wa kaana algaradu ujeeddaduna waxay ahayd min wadcii dejintiisa wa binaa'i sarxi wa min binaa'i sarxi ujeeddada laga leeyahay dhiskiisa dhisidiisu yacni sartiisa taagiddeedu wa tawdiixi macaalimihi iyo waddooyinkiisa caddayntiisa wa jawaanibi iyo dhinacyaalkiisa wa macaanihi iyo macnayaalkiisa ujeeddada laga lahaa waxay ahayd khidmata alislaami islaamka in loogu shaqeeyo see loogu shaqeynaya can ariiqi fahmi kitaab illahi wadada dhinaca wadada fahamka kitaabka ilahay wa sunati rasuulihi sala allahu alay slam iyo sunnaha rasuulka fahamkiisa iyo wa sibaat alaxkaami axkaamtoo lagala soo baxo min nusuusihimaa kitaab iyo sunnaha nusuustooda iyo wa min almasaadiri masaadirta kale iyo meel aroorada kale almuctabarati ee loo ictibaariyey in lagaga soo qaato fii dawi qawaacidi wa macaani hada alcilm iftiinka iyo macnayaasha uu leeyahay qawaacidda cilmigani cilmi usul fiq waqad katabtu waxaanan qoray buu yidhi qabla siniina sannada ka hor mudakaraat xogay xasuusa ah fii hada alcilm aljaliil cilmiga jaliilka lialabati u bijamicati baqdaad ayaan u qoray buuli waqad jamactuhaa mudakaraadkaasna waxaan ku kulmiyon ku ururiyey fii kitaabin samaytu alwajiid fi usuul alfiqri waqad ajraytu waxaanan dureeriyey oon ku sameeyey fii tabacaatihi saabiqa dabcadihiisii hore maa kii ra'aytu aanu arkayay mufiidan inuu faa'iido leeyahay min atanqiixi kala haadin watahdiibi iyo kala hufid biziyaadati kordhin wa tanqiisi nuqsaamin wa tacdiili toosin wa tamhiili iyo tusaalayn wahaakada saaru shaaru lilinsaani qofka arrinkiisu ahaaday fii maa yaktubu wuxuu qorayo fa huwa isagu laa yakaadu u dhowaan maayo yaktubu shay-an inuu qoro wax fii yowmi maalidiisa ilaa hadduu dhowaado wa yaraa wuxuu arkayaa naqsan ayuu fiihi ku arkayaa wuxuu qoray fii qadii berritadiisa wa hada kaasina min akbari calaamaati naqsi اlinsaani waa calaamooyinka tusinaya naqsiga insaanka iyo qusuurihi qusuurkiisa watafarada allahu ilaahayna waxdaw kelidii waxa uu la keliyoobay bilkamaal اlmuطlaq kaamilnoqo muطlaqahoo sii daysan walaakin akharu الnaasi laa yaclamuuna dadka intooda badan ma garanayaan waxa leeyahay sheekhu waxaan qoray sanada koor waxoogay mudakiraad waxoogay yaroo markaa iska xasuus qor oo kale ama yacni waxoogagaa yaree la qoro ayaa la yidhaahdaa cilmigan jaliilkaa ah ee qiimahaa leh waxaanan u qoray ardayda fasalka afraad ee kuliyat alxuquuq bijaamicati baqhdaad dhiganaysay waxaanan ku ururiyey kitaabka aan u bixiyo alwajizi usuul lfiqhi dabacaadkiisii markaa horena waxaan ku sameeyey buu idhi wixii aanu arkayey inuu faaxfaa'iidaynayo ee tandhiix iyo tadiib tandhiix iyo tadiib oo isla macno waa hufid iyo kala haadinu weeye oo inaan markaa wax ku siyaadin wax ku daro inaan ka tandhisiyo oon ka jaro inaan markaa tacdiiliyo on si kale u dhigo inaan tamhiil iyo tusaalayn ku sameeyo qofka bini aadmigaana insaanba arrinkiisu waa saas buuhi wuxuu qoro wuxuu maanta qoro berito nuqsaan buu ku arkayaa waana wax bini aadmigu iska leeyahay waxaad maanta qorto waxaad odhanaysaa in berito haddaad eegto maxaad saa u tiri maad kaa tiraadi maadkan kala tiraad haddaad maanta dhis samayso yani berito wax kaluba kuu muuqanaya waxad odhanaysaa wallahi halkay adoo ka daayo saa saa idhahda adoo halkan ayaa fiicnaan lahayd taasina waxay tusinaysaa buu yidhi calaamaadka naqsiga insaanka iyo qusuurkiisa iyo gabadfalkiisu sida uu yahay ilaahay ayuunbaa kelidii isagu kamaal iyo dhammaystiran mutlaqa isagu la keliyoobay lakiin dee kabadood ma garanayaan waqad katabtu qabla siniina mudakiraatin ayaan qoray fi hada alcilmi aljaliili liطalabati الصف الraabic fi kuliyati xuquuq bijamacati baqhdad wqad jamactuha waxaana ku ururiyey fii kitaabin samaytu alwajiz biusuuli اfiqhi waqad ajraytu waxaanan ku sameeyo ku dureeriyey fii abacaatihi saabiqa dabcadihiisii hore maa ra'aytu waxaan arkayay mufiidan inuu wax faa'iidaynayo min atanqiixi watadiib kala ufid iyo kala haadina biziyaadati kordhin wa tanqiisi nuqsaanin wa tadiilin markaas isku hagaajin watawsiil iyo tusaalayn wahaakada saasaanu shanu linsaani qofka arrinkiisuna waa sidaa fiima yaktubu wuxuu qorayo fahuwa isagu laa yakaadu dhowayn maayo yaktubu shay-an inuu wax qoro fii yowmi maalintiisa ilaa wayaraa naqsan fiihi nuqsaan mufiiqadii beritiisa ku arkaya wa hada kaasina min akbari calaamaati naqsi اlinsaani wa qusuuriha ayay ka mid tahay wa tafarud illahi waxdahu bilkamaal siaaba markaa ficilba ka dhigay watafarad allah waxdow ilaahay wuxuu la keliyoobay bilkamaal اlmuطlaq walakin akar laa yaclamuun wa min aziyaadaat waxaa ka mid mida ah dheeraadyada allatii taasoo ra'aytu aan arkay idaafatahaa in loo tiiriyo fii tabcatii saabiqa dabcadihiisii hore in lagu soo siyaadiyo waxaan arkay bacd اlamhila tusaalayaasha qaarkood min alqawaaniin اlwadciya qawaaniinta wadcigaa ah inaan markaa ku soo kordhiyo liqawaacidi usuul fiqh almutacalliqa bitafsiir nusuus inaan waxoogay tusaalayaana aan ku soo kordhiyo qawaaniinta wadciga liqawaacidi usuul fiqh almutacalliqa bitafsir nusuus lianna hadihi alqawaacid alusuuliya mawaasiin miisaanaayey lifahmi alcibaara alcarabiya cibaarada carabigaa fahamkeeda miisaan ayay u yihiin wa sixatu tafsiiriha iyo tafsiirkeeda saxiixa wa macrifati almuraadi minha iyo ujeeddada laga leeyahay garashadeeda wamaadaama alqaanuunu maadaama uu yahay qaanuunkuna maktuuban mid ku qoran biluqa alcarabiya luqada carbeed fa huwa bidaruura isna daruurahaan iyo laga maarmaan ahaan yakhdac wuxuu hoos tegayaa isaguna u khuduucayaa fii tafsiirihi bihadihi alqawaacid kama sanadkunu siaa sheegi doono fiima bacd waxa gadaal inooga iman doona waxa uu leeyahay sheekhu waxaa ka mida siyaadaadka aan arkay inaan u idaafeeyo oon u tiiriyo dabcadihiisii hore waxoogay tusaalayaal ah inaan qawaaniinta wadciga aan ka keeno qawaaniinta wadciga ay bini aadmigu dejiseen welibana wuxuu ka keenayaa qaanuunka ciraaq iyo masr alqanuun aljinaa'i almisri walqanuun almadani alqanuun almadani waljinaa'i ee ciraaq iyo masr buu ka keenayaa waxaanan markaa tusaalaynaya buu leeya liqawaacidi usuul lfiqi qawaacidda usuulfiqiga ayaan mihaal uga saynaya almutacalliqa bitafsir nusuus nusuusta fasirideeda qawaacidda usuulfiqiga ku tacalluqda fasiridda nusuusta ayaan markaa tusaalayaal oo marka uu masalan tusaalayaal u sameeyo aayaad iyo qur'aana iminka dee taqyiidka oo kale iyo caamkii iyo khaaskii iyo mutlaqii iyo muqayadkii markuu tusaalayaal keenaabuu tusaalayaal uga keeni doonaa qawaaniinta markaas ciraaqiya masar ayuu ka keeni doonaa lianna wuxuu leeyahay qawaaciddan usuuligaahi aanu dhiganaynaa waxay miisaan u tahay cibaaro kastoo carabi lagu qoray in lagu fahmo iyo tafsiirka saxiixa ay leedahay iyo ujeeddaan laga leeyahay in la garto maadaama qaanuunkana uu ku qoran yahay luqada carabiga daruur ahaan wuxuu u khuduucayaa buu leeyahay isna tafsiirkiisa qawaaciddan sida aan arki doonnaba kollaybana kuwaa yacni anu waxaan isleeyahay ma wanaagsanayn waayo culays culaysunbay ku keenaan kitaab kale waxaan filayaa kii abu zuurayn inuu kii cabdiwahaab khallaaf mid ahaa mee usuul fiqi cabdiwahaab khalaaf bu ahaa baan filaya ayaa isagana amsiladaas ay ku jirtaa qaanuunka ahi dabeetana abooy adkeeyeen dabeetana culimo badan oo dhigi jirtay way iskaba dhaafi jireen intaa qaanuunka ka hadlaysa way iskaba dhaafi jireen waayo kitaabka wixii dee usuulfaqi ka hadlaya xataa cibaarada adkaata meeshuu ka soo qaatay iyo waxaad helaysaa maadadanu ka hadlay intaasoo kitaabo ka hadlayood uga noqoto laakiin qaanuun yaroo inaga oo qaaraan khayr lahayn beri hore ay dejiyeenoo aqli xun oo aan weliba caadi u shaqaynaynin oo ama ciraq joogay ama masar joogay cibaaradii marka la fahmi waay meel looga noqdaa ma jirto inuu layska dhaafo oo la yidhahdo inaga dhaafa mooyaane markaa kole culaysun isagu markaa inuu sii furfuraa unbuu doonay laakiin kole culaysun bay kusoo kordhinayaan inkastoo intaan ka arkay ama aan ka akhriyay aanay sii dhib badnayn wa min aziyaadaati alatii ra'aytu ziyaadooyinka aan u arkay idaafataha in loo tiriyo fii tabacati saabiqa wa bacdu alamhila tusaalayaasha qaarkood min alqawaanid alwadciya ayaanu keenay tusaale liqawaacid usul fiqhi almutacaliqa ee la xidhiidha bitafsir nusuus lianna hadihi alqawaacid alusuuliya mawaaziin miisaanay lifahmi alcibaara alcarabiya u yihiin wa sixati tafsiiriha wa tafsiiriha saxiix iyo tafsiirkeeda saxiixa wa macrifati almuraadi minha iyo ujeedada laga leeya in la garto wamaadaama alqaanuunu maadaama uu ahaaday mid ku qoran biluga alcarabiya fahuwa bidaruura yakhdac wuxuu hoos tegayaa wuu khuduucayaa fii tafsiirihi lihadi alqawaacid kamaa sanadkuru fiima bacd gadaalsi aan ka sheegi doono wa akhiiran kama dambays buu leeyahay fa innii la arjuu bi hada alcabal albasiid cadalkaa yara iska basiidka almutawaadic ee weliba hooseeya waxaan rajaynayaa buu idhi qad sahaltu inaan fudaydiyey calaa talabatina alacizaa ardaydeenna yacni sharaf sabiila tafahumi maa jidka fahmidda waxa tamasu ilayhi lxaaja baahidu ay aad ugu badan tahay ee min abxaasi hada alcilmi cilmigan baxiyaalkiisa wallaha as'alu ilahay baan weydiisanaya an yuwafiqanii inuu waafajiyo waiyaahum likhidmati shareecatihi shareecadiisa u khidmaynteeda waiclaa'i kelimatihi iyo kelimadiisa koryeelkeisa inahu samiicun liducaa mujiib w waakhiiran kudambays buu leeyahay yani kaba dambays iyo gebagabo inii la arjuu bihada alcamal camalkan waxaan ku rajaynayaa albasiid ee basiidka waa kitaabka inuu qoray buu ka hadlayaa almutawaadic bule mutawaadica iska hooseeya qad sahaltu inaan ku fuday sahlay calaa talabatina alacizaa dalaabadeenna iyo ardadeenna sharafda leh inaan waxaan ku rajaynaya aan u fudaydiyey sabiila tafahumi ma jidka fahmidda maa tarashu ilayhi alxaaja waxay baahidu u daran tahay ee baahidu ay taabanayso ee min abxaadi hada alcilm cilmigan baxsiyaalkiisa ah wallaaha ilaahay oo keliya ayaan as'alu weydiisanaya an yuwafiqanii inuu waafajiyo wayahum iyo ardaydaba likhidmati iyo shareecadiisa u khidmaynteeda wa cilaayi kelimatihi iyo kelimadiisa koryeelkeeda inahu ilaahay samiicun liducaa ducada mid maqla weyn mujiibna weliba ajiiba bakhdaad buu ku qoray sagaalkii juwaal kun saddex boqol lix iyo sagaashankii oo waafaqsanaa labayo labaatankii tishriin alawal kun sagaal boqol lix iyo toddobaatankii almualif yacni intaana kitaabka markaas waa la daabacayayoo dabcadda koob iyo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo afartiiyo intaa udhaxaysay yacni waa la daabacaya oo wuu socday waxyaalaha la yaab kalena waxaa ka mid a muasasatu alrisaala naashiruun waata kutubta sheekha daabacda ilaa xilligaa dabcaddii horeysay ilaa dabcadda maanta akhdaadii ku jirtay weli way ku jirtaa uun haddaysan aan dibba loogu noqonayninba yani akhdaar badan oo masraxiya ayuu markaas leeyahay oo aan dibba loogu noqonin tii dabcaddii hoose ku jirtay ayaad arkaysaa dabcadda dee laga yaaba boqolaad inay haddana ku jirto muqadima waxoogay hordhaca weeye waa ama muqadama waa mid marka muqadim waa mid horumarinaysa ama muqadam waa midda horumariyey istinbaat laxkaami axkaamta asharciya ee sharciga in lagala soo baxo min masaadiriha almuctabara masaadirteeda muctabaraa ee loo ictibaariyey sharcan loo ictibaariyey laa yakuunu ma noqonaya can hawan hawada qofkiiyo siduu isagu jeclaysto wa kayfama ittafaqa iyo sidii isaga waafaqdaa bal laabuddo waxaa laga maarmaana min masaalika wadooyin mucayana oo la cayimay oo yaslukuhaa uu qaadayo almujtahidu wa qawaacida iyo qawaacida qawaacida ayaa laga maarmaana yastarshidu bihaa uu markaa hanuunsan wa dawaabida iyo daabidyo iyo koobayaal yaltasimu bimuqtadaaha sida ay keensanayso isku laasimayo wa bihaada kaas ayaa yakuunu ijtihaadu wuxuu noqonayaa maqbuulan wagusuuluhu gaaritaankiisa ila alaxkaami saxiixati u gaadhana mumkinan mid suurtagaloo maysuulan la fulaydiyey ayuu noqonayaa salaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbi waslem اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay muqadimada iyo hordhaca waxau sheekhu inoo sheegay la soo bixidda axkaamta sharciga lagala soo baxayo masaadirteeda muctabarka ah inaanay hawada qofka noqonaynin iyo si alyaalyo si uu doono bal ay leedahay masaalig iyo wadooyin mucayan ahoo qofka mujtahidka uu raacayo iyo qawaacid uu hanuunsanayo iyo dawaabid iyo koobayaal uu sidaa ay keensanayo isku laasiminayo marka waxyaalahaa sameeya ayaa ijtihaadkiisaasina noqonayaa mid maqbuul ahoo la aqbalo gaadhidda waxkaamtii gaadhuu la soo baxaana mid saxiix ah oo suurtagal ah oo la fududeeyey bay noqonaysaa wuxu uhi istinbaatu laxkaami axkaamta la soo bixitaankeeda alsharciyati ee sharciga ah min masaadiriha masaadirteeda iyo meelaha laga qaatiyo meel aroorhadeeda lagala soo baxo masaadirtii almuctabarati sharcan ee sharci ahaan loo ictibaariyey ee sharcigu master ka dhigay wax laga qaato wuu ictibaariyey sharcigu masterna xukun laga qaato laa yakuunu istibaadkaasi ma noqonayo can hawan hawada qofka uu isagu sida uu doonu hawayso ama jeclayso ma noqonayso wa kayfa matafaqa iyo sidii waafaqda isaga ma noqonayso bal laabudda waxaa laga maarmaana min masaalika wadooyin baa laga maarmaana mucayana la cayimay oo la caddeeyey oo yaslukuhaa uu qaadayuu raacayo almujtahidu ninkan mujtahidka ee axkaamta la soo baxaya wa qawaacida waxaa laga maarmaana qawaacid yastarshidu bihaa waa iyadana hanuunsanayo oo rushiya hanuun markaas ka da-ayo waa qawaacido iyo wa dawaabido iyo daabido iyo koobayaal yastalzimu uu islaasiminayo bimuqtadaaha sida ay keensanayso wa bi haada kaas ayaa yakuunu wuxuu noqonayaa markaa markuu masaaligta iyo qawaacidda iyo dawaabiddaas uu ilaaliyo u raaco yakuunu wuxuu noqonayaa ijtihaaduhu ijtihaadkiisu maqbuulan mid la aqbala buu noqonayaa wa wusuuluhu gaadhitaankiisa ila alaxkaami asaxiixati axkaam saxiixa inuu gaadho la soo baxaana mumkinan mid suurtagala ayuu noqonayaa maysuuran oo la fudaydiyey waalcilmu haddaba cilmiga alladii kaasoo yucnii u cinaayoonaya ihtimaamka iyo dadaalka siinaya bibaxhi masaadir alaxkaami baadhidda iyo kala rogidda masaadirta ay axkaamtu leedahay wa xujiyatiha iyo xujanimadeeda wa maraatibiha iyo martabadaha ay kala leedahay fi listidlaali bihaa daliishigeeda iyo wa shuruudi hada alistidlaal shuruuduu leeyahay oo wayarsumu dhigaya oo jeexaya manaahij alistinbaati la soo bixidda manaahiجteeda iyo wadooyinkeeda oo wayastakhriju sowiro kula soo baxayo ama wayastakhriju soona saaraya alqawaacid almuciinati calaa dalik qawaacidda arrinkaa caawinaysa walatii taasoo yastalzimu biha almujtahidu mujtahidku uu islaaziminayo cinda tacarufihi markuu aqoonsanayo cala laxkaami uu ka aqoonsanaya min adilatiha tafsiiliya huwa cilmu usuuli اfiqhi waa cilmiga usuul fiqiga la yidhaahdo walihaada saa daraaddeed ayaa kaana hada alcilmu wuxuu ahaaday kamaa qaala alcalaamatu ibnu khalduun siduu yidhi min acdami alculuumi asharciya culumta sharciga kuwa ugu weyn ayuu ka mid noqday wa ajalihaa ka ugu sarreeya qadaran xagga qadaraan waakarihaa ka ugu badan faaidatan xagga faa'iida ahaan buu noqday waxa uu sheekhu leeyahay cilmiga lagaga hadlo ee u cinaayooda masaadirta axkaamta halka axkaamta laga qaato masterkaasi inuu xujo yahayo inaanu ahayn masaadirtaasi martabooyinka ay kala leeyihiin iyo sida loo kala horraysiinayo shuruudda marka yacni marka la deliishanayo maraatibta ay leedahay daliishigaasi shuruudda uu leeyahay manaahijta iyo qaababka loola soo baxo iyo qawaacidda markaa arrinka caawinaysa ee qofkan mujtahidka ayna markuu doonayo axkaam inuu adilada tafsiiliga kala soo baxo uu islaaziminaya waa cilmiga usuulfiqiya oo sida uu markaas inoo sheegi doono ama horeba aynu in badan u soo sheegnay yacni waxa horeeya cilmiga usulfiqiga cilmiga usulfiqigu waa wixii waa tuulkii uu qofka mujtahidkaahi qaadanayay dabeetana kaymaha nusuusta qur'aanka iyo sunnaha iyo ijmaaca uu kula dhex qaadayey gudintii hangoolkii weeye uu ku soo googoynayey ee dabeetana uu ku dhalinayey ood markaa noqonaysa waajib iyo xaaraan iyo sunne noqonaysa weeye marka waa kuu adeegsanayo mujtahidku ee uu fiqiga ku soo saaray wa usuulfiqigu sidaa daraaddeed baa wuxuu leeyahay culumta sharciga ka ugu weyn ayuu markaa kuwa ugu weyn ayuu markaa ka aday ee xagga qadar ahaan ugu weyn xagga markaa faa'iidahaanna ugu badan waalcilmu aladii cilmiga yucnii u cinaayoonaya ee dadaalka iyo ihtimaamka siinaya bibaxhi masaadir alaxkaami axkaamtu masaadirta ay leedahay ee laga qaato iyo wa xujiyatiha masaadirtaasi xujanimadeeda iminka ijmaacu inuu xujo yahay fanniganaa ka hadlaya qiyaasku inuu xujo yahay fanniganaa ka hadlaya inuu masder yahay axkaamta laga qaato isagaa ka hadlaya wa maraatibiha iyo maraatibta ay kala leeyihiin fi listidlaali biha marka la daliishanayo sida loo kala horraysiinayo marka ay istacaarudo sida loo kala hormarinayo wa shuruudi hada alistidlaal iyo daliishiga shuruudda uu leeyahay oo wayarsumu cilmiga markaa dhigaya rasmigu waa jeexidda iyo dhigidda iyo khariidadaynta manaahij alistinbaadi istinbaadkiiyo lasoo bixitaanka manaahijteeda iyo dariiqooyinkeeda iyo waddooyinkeeda ka jeexaya ee dhiga cilmiga dhigaya oo wayastakriju la soo baxaya alqawaacida qawaacidda almuciina ama almucayana labadaba waxaan se mar haddaan u xarakayni almuciina bay kaga wanaagsantay ee caawinaysa calaa dalika ama almucayana la cayimay calaa dalika kaa markaa lagu soo saarayo walatii taasoo yaltasimu biha almujtahidu qofkan mujtahidka uu isku laaziminayo isku waajibinayo cinda tacarufihi markuu aqoonsanayo cala alaxkaami axkaamta u aqoonsanayo xagguu ka aqoonsanayaa min adilatiha tafsiiliya adiladeedan tafsiiliga ah markuu kala soo baxayo adila ijmaaliya iyo adila tafsiiliya jirta adila ijmaaliya waa tan uu ka hadlayo usulfiqu aladila tafsiiliyana yacni waa nusuusta qur'aanka iyo sunnaha iyo weeye iyadu marka uu aqoonsanaya axkaamtee min adilati adilada atafsiiriya ee la kala saaray uu ka aqoonsanayo tanuu islaasiminayaa huwa cilmiga waxaasoo dhan lagaga hadlaya ee lagu baxinayaa cilmu usul fiqi weeye walihada saa daraaddeed ba kaana hada lcilmu wuxuu ahaaday kama qaala alcalaamatu ibnu khalduun siduu yidhi min acdami alculuumi culumta ka ugu weyn ayuu ahadaya sharciya wa ajalihaa ka ugu sarreeya qadran wa agsarihaa ka ugu badan faa'idatan yacni culumta kuwa ugu waaweyn sharciga ayuu ka mid yahay wa xaqiiqatu usuul fiqhi haddaba xaqiiqada usuulfiqhu laa takhruju ka bixi maysa camaa bayanahu waxaan caddaynay walaakin usuuliyiina nimanka usuuliyiinta yadkuruuna low waxay u sheegaan tacriiban isilaaxiyan tacriif iyo ereybixin istilaaxiya oo ay u heshiiyeen biictibaariha iyagoo u ictibaarinaya laqaban wa isman inuu naanaysiya magac u yahay licilmin makhsuusin cilmi makhsuus oo min culuum shareeca ka mida ah. wa yumahiduuna waxay uguga gogol dhigaan lihada tacriifi tacriifkana waxay gogolligu ugu sameeyeen bibayaani macnaahu macnihiisa inay caddeeyaan biictibaarihi ayagoo u ictibaarinaya markaana murakaban idaafiyan mid laysa saaray oo idaafi ah layska mukawanan kaasoo laysaga geeyey min kalimati usuul wahiy lmudaafu wa kalimati lfiqhi wahiya almudaafu ilayhi waxau leeyahay sheekhu horta xaqiiqada usuululfiqigu waxa aan caddaynay kama baxsanaa in masaadirta axkaamta lagu caddeeyo xujiyadeeda maraatibteeda shuruudda istilaashiga yacni waxa aan sheegnay kama baxsanaa laakiin usuuliyiintu buu leeyahay marka ay sheegayaan waxay u sheegaan tacriif istilaaxi ah oo fannigan usuulfiqi maxaa la yidhaahdaa tacriif istilaaxi oo ay ku heshiiyeen bay sheegaan markay tacriifka istilaaxigaa sheegayaanna waa markay laqab iyo magac inuu yahay cilmi gaar ah oo la qasay culumta shareecada ka mida ah, usuululfiqi marka la yidhaahdo inuu laqab iyo magac u yahay cilmi makhsuusoo culumta shareecada ah marka laga ictibaariyo xaggaa tacriif istilaaxiya bay u sheegaan kaa markay sheegayaanna waxay gogooldhig uga sii dhigaan oo ay u sii maraan inay haddana macnihiisa caddeeyaan iyagoo haddana ka eegaya usuululfiqhi inuu yahay murakab mid laysa saaray inuu yahay weliba murakabkuna dee murakab isnaadiya murakab masya waa kii qayba yeelan jiray murakab idaafiya laba shay oo laysu idaafeeyey ayuu ka kooban yahay oo kelimatu usuul oo mudaafa iyo fiqi oo mudaafu ilayhiyan yacnii labadaasay markaa kala fakiyaan markay mid walba usuulna gaar u tacriifiyaan fiqigna gaar u tacriifiyaan eed labadaa kala barato ayay haddana labadii oo laysa saaray oo usuulfiqi oo magac qudha markaa isku ah oo cilmi gaara loo yaqaano ayay markaana u tacriifiyaan waxaqiiqatu usuululfiqi laa takhruju ka bixi mayso amaa bayannaahu waxaan caddaynay walaakin lusuliyiina nimanka usuuliyiinta ee cilmigan usuuli fiqiga yaqaana yadkuruuna lahu waxay u sheegaan tacriifan istilaaxiyan tacriif isilaaxia ayay u sheegaan biictibaarihi ayagoo u ictibaarinayaa inuu yahay laqaba wa isman magac inuu u yahay licilmin makhsuusin min culuum shareeca wa yumahiduuna lihada tacriifi tacriifkaana waxay gogoldhig uga dhigaan bibayaani macnahu inay macnihiisa caddeeyaan macnihiisu ay xaggee ka caddaynayaan biictibaarihi inay u ictibaariyaan murakaban idaafiyan mid la isa saaray oo laysu idaafeeyey oo mukawanan laysaageey min kalimat usuul wahiya almudaaf wa kalimat lfiqi wahiya almudaaf ilayh walxaqu xaquna waxa weeye ana hada almaslak waddadaasi yufiidu aaliba ardayga wuu faa'idaynaya almubtadi'a ee mubtadiga ah wuu faa'iidaynayaa min jihati tacriifihi xagga tacriifidiisa wuuga faa'iidaynayaa lagu tacriifiyey biistiraaxaati alqowmi qowmka nusuliyiinta islaaxoodii iyo wa ahli hada alfanni fannigana ehelkiisii in istilaaxoodkooda lagu tacriifiyo falaa yastawxishu markaa ma cidloobayo ama waxsho iyo cidlow iyo garan waa ku dhici maayo minhaa xaggeeda idaa rajaca ilaa kutubii maruu kutubtooda u noqdo walihaada sidaa daraaddeed baa faqad aharnaa waxaan doorannay an nujaarihim inaan kula nahjiga iyo ariiqa oo fanadkura aan sheegno tacriifa usuuli lfiqhi biictibaarihi murakaban idaafiyan iyadoo murakab idaafiya loo ictibaarinayo uma intaa kadibna tacriifihi biictibaarihi haddana tacriifintiisa iyo ribcintiisa bictibaariha iyadoo la ictibaaraya la inuu cala alcilmi alkhaasi u yahay alladii naxnu cilmigaasoo inagu bisabiili daraasatihi darsidiisa aan jidkiisii hayno waxa uu leeyahay sheekhu xaquna waxa weeye waddada ah ah in marna murakab idaafi oo la kala qaado lagu tacriifiyo marna calamnimo iyo inuu markaa ism u yahay fanni lagu tacriifiyaa qofka daalibka ah ee mubtadiga ah faa'iide ayuu ka helayaayo xaggan tacriifka tacriifintiisa wuxuu ka helayaa uu ka fahaysaa istiraaxaadkii ay dee qoomkan usuuliyiinta iyo ahlu fannigani ay lahaayeen dabeetana marka uu kutubtoodii dhex galo yacni waxaanu garanaynay kaga soo bixo ilaa horuu u soo gartaye markaa waxsho iyo cidlow iyo garan waa dareemi maaye yacni la qabsi iyo weheshi ayuu dareemayaa wuxuu markaa la qabsanaya uu kusii socdo ayuu noqonayaa mar kutubtooda u noqdo sidaa daraaddeed baa waxaan doorannay buu leeyahy inaan nahjigaa iyo dariiqadaas aan kula soconno oo aan tacriifino marka usuul fiqigo murakab idaafiya isagoo ah marna aan tacriifino isagoo calam u ah magaca gaarkaa walxaqu waxa weeye ana hada almaslak dariiqaasi yufiidu taaliba almubtadi'a wuu faa'iideynayaa min jihati tacriifihi tacriifinta xaggeedu uga faa'ideynaya waxaa lase malaa waxaa ka wanaagsanaanaysa min jihati tacarufihi markaa dhinaca marka laga garashada uu qowmka istilaaxaadkoodii iyo waali hada fan fanniga ehelkiisa yacnii inuu markaa garto ayuu markaa ka faa'iidaysanayaa ama min jihati tacriifihi tacriifinna sida loo tacriifiyey tacriifkaasu markaa wax ka faa'iidaysanaya ama tacarufihi falaa yastawxishu minhaa markaa mid waxsho iyo markaa qariib dareema noqon maayo minhaa xaggeeda idaa rajaca ilaa kutubi marka kutubtooda u noqdo walihaada saa daraaddeed baa faqad asara waxaan doona nujaariyahum inaan kula soconno fii hada nahji waddadaa ay isticmaali jireen fanadkuru waxaan sheegaynaa tacriifa usuuli lfiqi biictibaarihi murakaban idaafiyan uma tacriifihi ayaan sheegaynaa uma tacriifahu biictibaarihi uma tacriifahu ayaan sheegaynaa bictibaarihi ayadoonu ictibaarana laqaban inuu cala alcilmi alkhaasi u yahay alladii kaasoo naxnu bisabiili daraasati aan jidka darsidiisa aan ku suganay tacriifu usuul fiqi haddaba biictibaarihi murakaban idaafiyan wa tacriifuhu bihada اlictibaar eray bixintiisa ictibaarkaa lagu ictibaariye yastalzimu wuxuu waajibsanayaa tacriifa jus'ayhi labadiisa juz in la tacriifiyo usuul iyo alfiqi falusuul waa jamcu aslin asal oo mufrada usuul lagu jamciye wa huwa fi luqatina maa yubnaa calayhi gayruhu waa waxa wax kale lagu duldhiso sawaon kaana alibtinaa'u ku duldhisankaasi xisiyan mid xisi oo la arkaya ha ahaado aw caqliyan ama mid caqliga lagu garanaya ha ahaado wa fii curfi lculamaai wa isticmaalaatim la yuraadu waxa uu sheekhu leeyahay haddaba markaa la tacriifinayo usuululfiqiga ayadoo loo ictibaarinayo murakab idaafiya inuu yahay wuxuu keensanayaa buu leeyahay inaynu labada erey kala qaadno oo usuul iyo fiqi aynu kala qaadno marka usuul waa jamac mufradkiisuna waa asal asalna maxaa la yidhaahdaa asal waxaa la yidhahdaa waa wixii wax kale lagu dul dhiso wixii wax kale lagu dul dhisee la dul saaro ayaa asal la yidhaahdaa ama wixii wax kale ka dul kacaanay ka dul dhismaan baa la yidhaahdaa ama mid xisiya ha ahaato oo la arkayo iminka dee asalku waa seeskaa gidaarka asal waa seeska iyo fodhishka hore waayo gurigii ayaa ka dulkacayoo ku dul dhismaya geedda iminka jirideed iyo curuqeed waa asal waayo geedda intii kale ayaa ka dulkacaysaa aw caqliyan ama mid caqligaba ha ahaato oo dee iminka masalan usuul fiqigan oo kale dee fiqigii ayaa markaa ku dul dhismaya markaa waa dhisme caqliga ee maaha mid xisi aynu arkayno oo wax isdul saaran arkaynaa ma jirto markaa maa yubna calayhi hayruhu waxa wax kale lagu dhisa ayaa la yidhaahdaa luqahaan waxaa kaloo yidhaahdaan aslu shay maa minhu shayna way yidhahdaan maa minhu shay wuxuu shaygu ka yimi asal waa la yidhaahdaa maa yatafaracu calayhi hayruhu wax wax kale ka farcamaanna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa manshau u shay shaygu halkuu ka yacni ka curme ee laga curiyo ee uu ka unkamo mansha-u shay halkuu shay ka unkamona waa la yidhahdaa maa yastaridu taxaququ shay ilayhi waxa uu shayga dhabowgiisu cuskado shaygu inuu dhaboobo wuxuu cuskadana asal waa la yidhahdaa maa yuxtaaju ilayhi waxa loo baahan yahayna waa la yidhaahdaa ilahaasay luq ahaan ku sheegaan watacriifu bihada اlictibaari yastalzimu wuxuu keensanaya tacriifa jusayhi labadiisa juz inaynu tacriifino usul iyo fiqh falusuulu jamcu aslin wa huwa fi lugati maa yubnaa calayhi hayruhu maa yabtanii calayhi hayruhu nusho nuskhooyinka horaabaa odhanaysa warataad mooda ibtinaan mastarkaasi inuu markaa ku haboon yahay maa yubtana calayh waxaa ku duliso calayhi hayruhu sawaun kaana alibtinaa'u ku dhisankaasi ahaya xisiyan ow caqliyan haddaba wa fii curfi lculamaai culimada curfigooda waxaa macruuf agtooda ka ah ma curfigooda ama dhaqankooda waisticmaalaatihim iyo isticmaalkooda yuraadu bikalimati alasl kelimadda asal waxaa loola jeedaa ciddatu macaanin dhowr macne minhaa waxaa ka mid a addaliil ayaa ka mid a fa yuqaalu waxa la aslu hadihi اlmasأla alijmac ay daliiluha alijmac wa bihada almacnaa baa qiila usul اlfiqi loo yidhi ay adilatu liأna alfiqa yanbanii cala aladilati buu ku duldhismayaa ibtinaa'an caqliyan dhismid caqliya ba alraajixu milu qowlihim alaslu fi lkalaami alxaqiiqa ay alraajixu fi lkalaami waa xamlu cala alxaqiiqa in lagu xambaaray lalmajaas aan lagu xambaarin wa minhu waxaa ka mid ah alkitaabu aslun binisbati ila alqiyaas marka loo eega asal ay araajixu walkitaab kitaabka raajixa jim alqaacida fa waxaa la dhaha ibaaxat lmaytati baktiga banayntiisa lilmudari kala dhibaatyani loo kala dhibaato geliyey ee dhibaataysan loo baneeye calaa khilaafi اlasli bay ahayd ay calaa khilaafi alqaacidati alcaama qaacidadii caamka ahayd ayay khilaafsan tahay wa qowluhum iyo odhaadoodii alaslu ana alfaacila marfuuc asalku waxa weeye faacilku inu marfuuciye ay ana alqaacida alcaama almustabira qaacidada caamka ay joogtay waxay rafcu lfaacil ow ana rafca alfaacili min qawaacidi cilmi naxw ayuu ka mid yahay daal almustasxabu shayga laysla saaxiibiyana waa la yidhaha oo fa yuqaalu waxaa alaslu bara'atu dimma ee yustasxabu waxaa laysla saaxiibinayaa khuluwu dimma dummadan qofku inay ka madhan tahay min alinshiqaali inay ku mashquusho bishayin wax xataa yahbuta ilaa uu sugmo khilaafuhu si khilaafsani taa hore waxay ahayd luqa ahaan waxa loo isticmaalo xagga istilaaxa iyo curfiga culimadana culimmadana asal dhowr waxbay yidhaahdaan horta daliilka waa la yidhaahdaa oo masala waxaa la odhanayaa aslu hadihi almasala alijmac macnaha daliilkeed waa ijmac asal markaagaasaa looga jeeda had iyo gooraale kutubta fiqiga waxaad ku arkaysaa markay kitaab ama baab dhigtaan ayaa waxaa dhaheen waal aslu fi hada albaabi baabkan waxa manaa waxa u daliila base aayad quraan hadduu leeyahay aayadda qur'aana bay keeni xadii hadduu leeyahay xadiidkay keeni ijmac haddii markaas uu jiro ijmaacaasay keeni haddii qiyaas uu yahay qiyaaskaasay keeni yani daa'iman kutubta fiqiga waa waxaad ku arkayso alaslu fi hada albaab o fi hada alkitaab markaa taasi waa mid macnaha markaa usuululfiqi loo jeedana waa macnahanun macnahana loo jeeda usulfiqi marka laga hadlayo usuulufiqi marka waa adiladii fiqiga leannu fiqigii ayaa wuxuu ku dudhismayaa adiladan adiladan usuulfiqiga ah ayuu ku duldhismayaa dhisme caqli ah waayo iyadaa loo adeegsanaya lagu soo saaraya waxaa kaloo la yidhahdaa shayga raajixana waa la yidhaahdaa oo imika waxaa la odhanayaa alaslu fi lkalaami alxaqiiqa asal waxa u ah oo xoog badan xagga hadalka xaqi qof baa hadal ku hadlay qofkaasi inuu xaqiiqadii uga jeedo iyo inuu shay majaaziya macno kale oo uga gudbay u jeedo waxa xoog badan baa la leeyahy inuu uga jeedo xaqiiqada marka alraajicu fi lkalaami waxa weeye xamlu cala alxaqiiqa lalmajaaz waxaa ka mid a ah, waxaa lo odhaya alkitaabu aslun kitaabku isagaa raajixa binisbati ila alqiyaas marka qiyaas loo eego isaga ayaa raajixa oo ka xoog badan waxaa kaloo la yidha qaacidadana waa la yidhaahdaa waxaa la odhanayaa baktiga banayntiisa loo banneeyey qofkan baahan calaa khilaafi alasli calaa khilaafi alqaacidati alcaama qaacidadii caamada ahayd ee dee baktigaasi markaas inuu xaaraan yahay ayay khilaafsan tahay asalka waxa faacilku inuu marfuucu yahay ayaa la odhanaya macnaha qaacidada u taalla weeyi waxaa kaloo asal la yidhaahdaa shaygan markaa laysla soo saaxiibinayo ee meel hore laga soo jiidanayo lasoo wadanayo masala waxa odhaya alasu baraatu dimma asalku waa inay dimmadu beri tahay horeynuu soo marnay eh, alwajiiz fi sharxi alqawaacid alfiqhiya ayaa iyadoo qaacida alasu aslu dima aynu ku soo marnay qofka marka uu qof weli oo dhashaaba dime ayuu leeyahay ayadoo wax saaran ee aanay jirin iyo wax lagu leeyahay ayuu soo dhashaa hadhowbay bay mashquushaayo ay wax fuulaan hadday laba qof isqabsadaan qofna leeya waxbaan kugu leeya qofna leeya waxbaa iguma lihid yaad markhaatiga iyo caddaynta u diraysaa waxaad u diraysaa qofka wax sheeganaya maxaa yeele waxaad leeyahay alasu bikani isagu bara'atu dimu asal waa inaan waxba lagu lahayn isaga waxba hore looga lahay asalkii unbaa sii jira markaa inay mashquulsha wax saaran yihiin keen baa ladhay caddaynteeda waxaa kaloo macno shanaad isagana uu yahay oonu sheekhu inoo sheegin almaqiisu calayhina waa la yidhahdaa shaygan looga qiyaasanaya wax iminka waxaa inoo iman doona markaynu baabulqiyaas marayno asal iyo farac asal iyo farac waa shayga ka la qiyaasanayo xukunkiisa la doonayaana waa faracii shaygan xukunkiisu sugan yahay ee la haleeshiinayana waa asalkii macnahana almaqiisu calayhina waa la yidhahdaa ilaa shantaasa yidhahdaa wa fii curfi اlculamaai wa isticmaalaatihim yuraadu bikalimati اlasl cidaة macaani minhaa waxa ka mid ah adaliilu fayuqaalu waxaa la dhaha aslu hadi اmasأla ijmac wey ay daliilu halijmac wa bihada اlmacnaa ayaa qiila waxaa la dhaha usuul اlfiqhi ay adilatuhu ayaa loogu magacaabay liأnna alfiqha yanbanii waa ku dulismaya cala aladilati ibtila xaqiya dhisme xaqiiqi ku dulismayaan caqliyan caqliga ku dulismayaan ba araajixu na waa la yidhaahdaa had hadiyo golole xuruuftaasina waa abjad marna waaxid itnain talaata wax lagu tiriyaa marna abjad baa wax lagu tiriyaa marka waa abjad saasaa xuruufta loogu wada dhameeyaa marna saasaa wax loogu tiriyaa marna waaxid itnain talaata saasaa loogu tiriyaa markaa ba raajix markaa ba waa itnain waa lamarkii labaadun baa loo jeedaa milu qowli mooye alasu fi lkalaami alxaqiiqa asalku hadalka waxa u ah xaqiiqada ay alraajixu fi ah, lkalaami hadalka lagu hadlay waxa raajixa xoog badan xamlu cala alxaqiiqa in lagu xambaaro la lmajaaz wa minhu alkitaabu aslu binisbati ila alqiyaas kitaabku asal isaga ayaa raajixa marka loo ega qiyaaska ay alraajixu walkitaabu wey jiim alqaacida oo fa yuqaalu waxaa la odhanayaa ibaaxatu lmayitati baktiga banayntiisa lilmudari loo baneeyo calaa khilaafi اlasli bay ahaata ay calaa khilaafi alqaacidati alcaama iyo wa qowli odhaadoodina markaasay ka tibaalaso ana alfaacila marfuuc ay ana alqaacida alcaama almustamira hiya rafcu lfaacil waa faacilka in la gudo aw ana rafca alfaacili min qawaacidi cilmi naxwi ayay ka mid tahay daal almustasxabu waa kaa laysla saaxiibaye lasoo jiitayna waa laydhaa fa yuqaalu calayh alasbraatu dimma ee yustasxabu waxaa laysla saaxiibinaya la wadanayaa khuluwu dimma madhnaantii ay qofkan dumadiisu madhayd ee waxba saarnayn ay ka madhayd min alinshiqaali inay ku mashquulsho bishayin wax kaasunbaa la wadanaya xataa yahbuta ilaa uu sugmo khilaafuhu sidaasi khilaafsani ilaa ay suganto ama alfiqhu halkaa inoogu joogo wallah aclam